anfacaya ayuu allifaa welibaa mawduuca caqiidadana aada u tarkiisiyaa oo juhdigiisa ugu badan ay ku bixiyaa taasuna waa dariiqadii iyo manhajkii salafku saalix lagu yiqiin sababtoo ah caqiidada saxiixa ah waa aslu diin waa qaacidatu lislaam diintan asalkeeda waa caqiidada aas-aaska iyo tiirka ay ku dhisan tahay waa caqiidada diinta sidaas darteeda ayay salafku aad uga murgi jireen oy muhiimad weyn iyo waqti badan sii jireen barashadeeda iyo dadka in la baro iyo in la caddeeyo iyo in shubahaadka ka soo hor jeeday ahlu dalaalka laga jawaabo aad bay ugu dadaali jireen culummo badanaa sidaas dariiqaas ayaga bacdigood qaadeen oo manhajkii salafka ku noolaadeen a'immadaas ayuu ka mid yahay إمام دعوة الإسلام وحامي ملة الحنفية الشيخ محمد بن عبد الوهاب والرسائل بدن الطريقة داس وكنا علينا يؤلفي علماء كتب بيضا بدن وي شرحين رسالة والرسالة حجم إذا علماء شرحين ما كذلك واحد دريميسا معاني دا أي حنبارسان وين كده علماء بدن شرحين وكمد يهي الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء وكمد يهي الشيخ دكتور صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان ويقول كلاتور أيضنا شرحي تعليقات قاد صار سيدة أبو عبد الله محمد بن سعيد رسلان آد أي علماء مهمة السيان رسالة maxaa yeele risaaladu ha yaraato laakiin waxay xambaarsan tahay macaani aad u weyn ayay xambaarsan tahay lix asal weyn oo qofku ay dhici karto inuu labaatan daqiiqo carabka ku mari karo laakiin macno aad u weyn xambaarsan insha allah marka waxaan akrinaynaa matniga risaalada oo sheekh maxamed iyo sharaxa maxamed ibnu saalex alcuthaymiin ayaanu labadaba aan laqbaynayna insha allah sida matnigii labadooda baan u akrin doonaa saan horeyba mar kale ugu akrinay bismi illaahi raxmaani raxiim shiiku wuxuu ku bilowday kitaabkiisa bisinka bismi illaah ilaahay magiciisaan ku qoraa ayuu yidhi risaaladan allaha arraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan naxariista waasaca ahee ballaaran allaha ku sifaysan magaciisaan ku qoraa allaha alraxiimi naxariista gaarsiiya ciduu doono khalqigiisa ka mida bismillaah allaah magiciisa ayaan ku qoraahu yidhi kitaabkan allaha alraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan allaha alraxiimi naxariistiisa gaarsiiya ciduu doono khalqigiisa ka mid bisinkaasuu ku bilowday asagoo ku dayanaya kitaabka qur-aanka ilaa kitaabka qur-aanka faatixaduu ka bilowda faatixaduna bisiray ku bilaabataa dhammaan suuradihiisana qur-aanka bisiray ku bilowdaan marka laga reebo suuratu tawba ama suuratulbaraa oo ayadu aan bisin ku bilaaban wuxuu kaloo ku dayanayaa nabiga sala allahu calayh wasalam oo warqadaha iyo rasaa'ilka uu dadka u dirayo bisinuu ku bilaaba jir min acjabi cajabay ka timid oo hulaafiya waana min amhilati mubaalaqa marka waxaa tiraa min acjabi alcujaab shayga yaabka badan kan ugu sii yaab badan waxaa ka mid ah. wa akbar alaayaati mucjizaadka kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah mucjizaadka addaalati tusaa calaa qudrati almelik allaha boqorka awooddiisa allaha alqallaabi ee adkaanshada badan ee isagu qaalibka oo adkaanshada badan sittatu usuulin lix asala ka mid a waxaa jirta lix asal oo ka mid ah wax yaab badan kuwa ugu yaab badan ah, inta lala yaabo oo yaabka badan kuwa ugu sii yaabka badan mucjisaadka waaweyn ee allaha meliga awooddiisa tusaa kuwa ugu waaweyna ka mid a markaad aragta waad la yaabi awoodda allayna ku tusaya min acjabi alcujaab shayga yaabka badan kan ugu sii yaab badan waxaa ka mid ah wa akbari al aayaad mucjisaadka kuwa ugu waaweyn macnaha calaamadaha wax tusa kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah aayaadka addaallati ee tusaa calaa qudrati almelik allaha boqorka awooddiisa allaha boqorka ah awooddiisa allaha alqallaabi ee adkaanshada badan isagu waa mid adkaansho badan wax alla wuxuu doono a meel mara cidda ka hor timaada waa ka gaari waxyaalaha allahaas awooddiisa ku tusa waxaa ka mid a ah sittatu usuuli asalyaala lix lix asalaa ka mid asalyaalkaasoo bayanaha allaahu ilaahay uu caddeeyey bayaanan caddayna ilaahay caddeeyey caddayntaasoo waadixan oo iska cad lilcawaami caamada u cad oo dadweynaha u cad min alcumuum a laga keena fawqa maa caddaan ka koray cadya yadunnu ay malaynayaan addaanuuna dadka wax maleeya dadka wax maleeya caddaynta ay isleeyihiin arrintaas ilaah waa caddeeyey waa ay ka weyntahay caddaynta xaqiiq ahaan sida ilaah u caddeeyey dadku intay malaynayaan waa ka weyn ah, caddayntaas sitatu usuulin lixdaas asagoo bayanaha allaahu allaah uu caddeeyey tacaalaa allaah waa sarreeyaahe bayaanan caddayn uu caddeeyey ilaah caddayntaasoo waadixan cad lilcawaami dad weynuhu u caddeeyey alleh fawqa maa caddayn ka koraa ilaahay caddeeyey yadunnu ee yadunnuhum ay malaynayaan addaanuuna kuwa wax maleeyaan inta wax malayda ee isleh alla lehe tawxiid alla waa caddeeyey caddaynta ay malaynayaan caddayn ka weyn wey midda alla caddeeyey qaabka ay isleeyihiin alla waa u caddeeyey midda alla u caddeeyaa ka weyn waa ka weyn uma bacda haadaa bayaankaas iyo caddayntaas ka gadaal halida waxaa ku qaldameen fiiha fi sittati usuul lixdaas asal waxaa ku qaldameen kafiirun in badan intaas badanoo min adkiyaa'i alcaalami caalamka kuwa ugu caqliga badan ka mida dadkan caalamka adkiyadooda ugu caqliga badnaa aa ku qaldameen hadda ayagoo saas alla u caddeeyey uma bacda haadaa caddayntaas ka gadaal qalida waxaa ku qaldamay fiihaa fii sittati usuul lixdaas asal kahiirun in badan intaas badanoo min adkiyaa'i alcaalami caalamka kuwa ugu caqliga badan ka mid ah wa cuqalaa'i bani aadam banu aadamka kuwooda caqliga lahaa ka mid ah ilaa aqala alqaliili in inta usii yaraan badan maahan qaliil in yar inta ugu sii yar marka laga reebo in yar inta ugu yar marka laga reebo caalamkii cuqaladoodii way ku qaldameen masaladaas waa ku qaldameen waa ku qaldameen maxaa yeelay dadku fii waadi walqur'aanu fii waadi a dadku waadi ay ku socdaan qur-aankuna waadi kaliya tog kalu mara ah waxa alla wax ku caddeeyeyna waa qur-aanka meesha ilaahay wax ku caddeeyey waa qur-aanka meesha ilaahay wax ku caddeeyey waa sunnada nabiga sala allahu calay wasalam sunnada inta wax ka garanaydaabaya qur-aankana inta wax ka garanaydaa alfaaddiisay xifdisan yihin aad u badan aa alfaadda xifdisan tajwiidkeeda iyo sida sifaadda xuruufta iyo uu ilaalinaa gariib ay tahay laakiin huwa fii waadin waadiyu ku socdaa waalqur'aanu fii waadin ukhra qur-aankuna waadi kalu ku wada ah. sababta keenaydana waxay tahay qur-aanka ujeeddadii alla u soo dejiyey oo ah liyadabbaruu aayaati in aayaadkiisa la fiiriyo waxa ay ka hadlayaan waxa ay amrayaan waxa ay diidayaan in la fiiriyadii alla u soo dejiyaan qorshahaba ugu jirin juskiisu akhristaa kulla yow labadiisa jusuu akhristaa saddexdiisa jusuu akhriyaa shan jus inuu akhriyaa la arkaa laakiin wuxuu u akhriyaa wuxuu u akhriyaa liltabaruki laa litadabur waa inuu barakaysto carabka marsado laakiin qur-aankan wuxuu sheegi acmaashaada iyo qur-aanka isku miisaan maba u akhriyo yara inta u akhriyo in badana qur-aanka akhrida laakiin xaya u akhriya ujeeddada ilaah u soo dejiyay in loo akriyo uma akriyaan ee waxay u akrinayaan mar qur-aanku yuu kaa lumin carabka mari qur-aanka barakayso qofkaa jirrada ku tuf intaasuu akrinaya laakiin maqsadkii alla u soo dejiyey oo ah qur-aanku miisaan inuu noqdo oo acmaashaada aada ku miisaanto oo wixii qur-aanka khilaafay aad ka tagtood naftaada baddasho oo acmaasha ummadda aad ku miisaanto oo wixii qur'aanka aanka aad baddashood ka digto maqsuudkaasba ma u akrinayaan maqsuudkaas maba u akrinayaan carabku iska marin shirkigiisu wada ah, waa akrina iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaxun akrina kulla salaati inuu ku celina markaasuu leeya yaa cabdalqaadir aqisin marka waxa uu ku hadlaa iyo qur-aanka ma iswaafaqsan yihiin ma isku dhinacay u socdaan mase laba dhinacay u kala socdaan maba ku fakeraba muhiim waxa waa wuxuu ka soo gaaray awowayaalkiis muhiim waxa waa wuxuu ka soo gaaray u dalaal muhiim waxa u ah wuxuu ka soo gaaray ab iyo awow taasaa muhiim u ah ku ilaashada taas marka la taartu qarxa oo kulaada oo leeya waa maxay waxaan xanaqiinba maahan toddobaatan sanaa jira weligayna ma maqale waa maxay markaasuu marka dhiiggiisu kulaada oo dareenkiisu kaca laakiin qur-aanka si kastoo loogu tunto dareenkiisu ma kaco axaadiista nabiga si kastoo loogu xadguddo dareenkiisu ma kaco dhaqankiisu si kastuu gaalada u waafaqo dareenkiisu ma kaco dareenkiisu markuu kacayaa waa markii dhaqankii iyo caadadii iyo qin la taabto markaasuu hudada ka kacaya oo indheh taagaya hmm, markaas wey marka waa wax gariib sharax ashar qowluhu shiiqa qowlkiisa bismillaah uu shiiqu ku qowlay ibtada almu'allifu mu'allifku waa bilowday raximahullaahu tacaala allah u naxariistee kitaabahu kitaabkiisa bilbasmalati bisinkuu ku bilowday wuxuu ku bilowday iqtidaaan liajli iqtidaa ku dayasho daraaddeed bikitaabillahi kitaabka low ku dayanaa caza allaa qaalib ah wajalla allaa weyn fa innahu kitaabka allo qur-aankaa mabduu'un waa mid lagu bilowday bilbasmarati bisin ayaa lagu bilowday wuxuu kaloo ugu bilowday bisinka waqtidaa'an ku dayasho birasuulillaahi rasuulka ilaahi uu ku dayanaa sala allahu calayhi wasalam fa innahu rasuulku yabda-u wuxuu ku bilaaban jiray kutubahu kutubtiisa hadda kadibuu ku bilowda maaha markuu noolaayuu ku bilaaban jiray wey yabda-u mid ku bilowda ayuu ahaa xikaayatulxaal wey fa innahu rasuulku yabda-u mid ku bilowda ayuu ahaa kutubahu kutubtiisa wa rasaa'ilahu iyo warqadiisa waa isku mid kutub cilmiga nabigu ma qori jirin isaga korkuu ka yiqiin diinka ilaahay u waxyooday waxmaba qori jirin ee dadka markuu warqad u dirayo qofuu leeyahay ii qorkaas u meerina shay hebel qor shay hebel qor gaalada markuu heshiis la gelayo kufaaru quraysh heshiiska qora saasa loo qora isagu waa yeerina ee nabigu gacanta wax kama qori jirin kutubta laguu sheega waa kuwa ee kutub tafsiir iyo xadiis meel kuma qorin nabigu sala allahu calay wasalam diinta korkuu ka hayasaga Ah. kolkuuka iyo dadka waa u sheega dadkaa qora jira oo qur-aanka ka qora jiro axaadiisna waa laga qoray weliba ah. kutubta marka lagu sheega waa warqadaha uu qore oo u gaalada u dira diinta ugu yeeraya amase gaalada uu heshiiska la galay uu la kala qorana sidii sulxulxudaybiya labadaba bisinkuu ku bilaaba jira iyo waqtidaa'an ku dayasho birasuulilaahi rasuulka ilaahi uu ku dayanaa shiiku sala allahu calayh wasalam fainahu rasuulku yabda-u mid ku bilowda ayuu ahaa kutubahu kutubtiisa iyo wa rasaa'ilahu warqadihiisa bilbasmalati basmaladuu ku bilaaba jir sida saxiix bukhaariga ku taalla kitaabu badi lwaxyi waa bilowda kitaabu badi lwaxyi waqabdii uu diray boqorkii weynaa ee ruumaanka hiraqla nabigu wuxuu ku bilowday bismi illaahi araxmaani raxiim min muxamedin cabdillaahi wa rasuulih ilaa hiraqla cadiimi ruum saasaa ku bilowda bismi illahi raxmaan raxiim intuu ku qoray uu yidhi warqadaan waxay ka socotaa muxamed waxayna ku wajantoo ku socotaa boqorka ruumaanka oo ah hiraql saasuu nabigu ku bilaabi jiray sala allah alay slam warqadii uu heshiiska kula galay gaaladii quraysheedna ayadana bismi raxmaan raxiim ku qorkuu yidhi cali bismi illahi raxmaan raxiim kuu qaado marka bisinka nabigu warqadihiisa ku bilaaba jiray sidaas darteeda imaamulbukhaari saxiixiisa bisinkuu ku bilow ee xamdalo kuma bilaabo taas waxay ku tusaydaa inay tahay sunnada marka wax la qoraa bismi illahi raxmaan raxiim lagu bilowda hadda bisinkiiyu marka ixraab ba'daas jeer majhuurkaas uu xooga ixraaba waa sida uu sheekh maxamed bin saalix dhammaan shuraaxda uu sharxana waa saasuu kama tago bisinka inuu ixraabo Ah, oo xoogaa ka sheego wuxuu yidhi waljaaru walmajruuru ka qofki carqa yahay awal yiqiina waa yaqaan kii kalena maanta ku baranma oo naxwo laguma barto darsi oo caqiida dhexdiisa marka carabka layska marayn ah, carabka layska marayna hayla kii yiqiina waaba yaqaanba oo sharaxaad uma baahna kaan aqoonna halkan ku baabara karo ee waxay rabaa inaad jilibka u aasto naxwo waljaaru walmajruuru jaar majruurka oo ah bismi mutacalliqu wuxuu ku dhegaa bificlin ficil ficilkoo maxduufin la xadfay ficilkoo mu'akharin dib loo dhigo bisilka laga dabamariyey bismi illaahi raxmaan araxiim aktub alale ficilkoo munaasibin u munaasib a ah lilmuqaami lilmaqaami maqaamka u munaasib ah oo waxay tahay haddii wax la allifaa u allif dii wax la qoraa aktubu dii wax la cunaa aakulu haddii guri la gelaa adkhulu ficil meesha u manaasib ah taqdiiruhu marka lasoo qadaro hunaa halkan meel walba maaha maadaama halkan wax qorin ay tahay bismillaah alla magaciisaan abtumu ku qora saasuu noqona wa qadarnaahu caamilkii waa qadarnaydde caamilu celi wa qadarnaahu caamilkii waa qadarnay ficlan xaala uu yahaan qadarnay ficlan qadarnoo isim ma anaan soo qadarin maxaan qadarnay ficilka lianna al asalka fil camali camalfalka u asal al afcaal wa afcaasha afcaasha camalfasho asal wa qadarnaahu ficilkii u celi markaa dambe wa qadarnaahu ficilka waa qadarnay mu'akharan xaalu yahay mid la gadaal mariy bisinka waa ka dabamarin lifaa'idatayni laba faa'iidaan uga dabamarin aluulaa faa'iidada horaydaa adtabaruku waa barakaysi bilbudaa'ati bilaabasho alla barakaysana bismi illaahi magacalle lagu bilowdo oo aktubu intaad dhihi laheed waxaa leedahay bismillaah hor carabka ku dhacda iyado carabka iyado ha ku hormar tacaalaadaa waa sarreeyaa ahaniyatu faa'iidada labaydaa ifaadatulxasri koobid inuu faa'iido waayo ta'khiirkaas koobid oo ah magaca alle kali ah aan kaalmaysaa wax kale kaalmaysama ah, wax kale kaalmaysama ahaniyatu faa'iidada labaydaa ifaadatulxasri koobid faa'iidaynteed weeye maxaa yeelay lianna taqdiima almutacalliqi oo isim faacila midka tacalluqaa horumarinta la hormariyo bihi ficilka ku tacalluqa ama bihi caamilkaba iskada ah. lianna taqdiima almutacalliqi midka tacalluqaa la horumarintiisa bihi caamilka ku tacalluqaa yufiidu lxasra xasriyuu faa'iideeyaa oo waxay tahay qaacidadu waxa weya taqdiimu lmaxmuuli calaa caamilihi yufiidu lxasan wa bicibaaratin ukhraa taqdiimu maa xaquhu taakhiir yufiidu lxasan taqdiim maa xaquhu taakhiir yufiidu lxasan wa qadarnaahu ficilkii waa qadarnay munaasiban xaal yahay mid munaasib ah ficil caama ma aanaan qadarin liannahu ficilka khaaskaho munaasibka khaas ula jeedaa liannahu midka munaasibkaa adallu asagaa tusid badan cala almuraadi waxa loo jeedo oo bismillaahi aktubu markaa tidhaa waa la fahma inaad u jeedda inaad wax qoray bismillaahi aakulu haddaad tidhaa waa la fahmaa waxaad bisinka u qabatay wax cunid inay tahay marka asagaa tusid badan shayga loo jeedo falow qulnaa haddaan idhaa maalan tusaale ahaan cindamaa nuriidu markaan doonayno an naqraa kitaaban kitaab inaan akhrino bismi illaahi alla magaciisa nabtadiu ku bilaabayna maa yutraa lama ogaa bimaadaa shaygeen nabtadiu aan ku bilaaban waxaan bisanka u qabanay la fahmima nabtadiu haddaan idhaahno laakiin bismillaah alla magaciisaan naqra'u ku aqraynaa adallu waa mid tusi badan cala almuraadi shayga loo jeedo inaan wax akrin bisinka u qabanay waa la fahma intaas bismillaahi uga gud hadda wuxuu sharxaa allah qowluhu yidhi allah lafduljalaala la yidhahda weynaanta lafdigeeda allah a waxaa la yidhaha magaceeda lafduljalaala lafduuljalaalati weynanka lafdigiisu calamun waa calam cala albaari allaha koonka abuuray allahaasu calam u yidhi calam adiga hadda magacaaga calam aa la yidhahda dii cali lagu yidhaha magacaagaasaa la yidhaha calam dii ciise lagu yidhaha ciisaas wey calam magaca gaarkaah shayga loo dejiyo wey calam asmaada ilaahay marka aclaamun biictibaari dalaalatiha cala daat maadaamay daatada ilaahay tusayda waa aclaam wa sifaatun biictibaari dalaalatiha cala alawsaaf walmacaani xagga macaani maadaamay tusaydana waa awsaaf magacyada ilaahay laakiin addoommada magacyaalkoodu waa aclaam ee awsaaf maaha ah, qofka marka magac lagu magacaabo marka magac lagu magacaabo macna ma tuso daatada bisu tusa haddaa dii lagu yidhaha caliyun caliyaa lagu yidhaha in daatadaada magacaas la yidhahda bisa laga fahma ee tusi mayda mid sareeya inaad ma tusaydo ma tusaydo muxamadun ah, aa lagu magacaabaa qof daatadaana tusin daatadan bisay tusin nabiga ma ahane sala allahu calay wasalam inta kale magacoodaas haddii muxamed lagu magacaabo macnihiisu maahan qof wax badan la mahdiyo maaha hadarkada qof oo faasiq oo maxamed la iska leey soomama ah. marka macna ma tuso magaca oo calamka marka laga reebo afar shay laba makhluuqa iyo allah iyo sifatiisa marka laga reebo ah, laba waa makhluuq labana waa allah iyo kalaamkiisa qur-aanka afartaas shay ayaga asmaadoodu waana aclaam waana awsaaf afarta waxay yihiin waa allah iyo sifadiisa qur-aanka ah. qur-aanku waa sifo sifa min sifaatillah kalaamkii alle wey allah iyo qur-aanka asmaadoodu waana aclaam waana awsaaf labada waa makhluuq waa qiyaamaha iyo nabi maxamed sala allahu calay wasalam qiyaamaha asmaadiisu waa aclaam waana awsaaf yowmu tanaadi aa macnay leedaha waa maalin laysku dhawaaqa soo istaag hebel waa lagu xisaabinaya ah, yowma alqiyaama la yidhaah addoommadu waa soo istaagayaan rabbiimu xisaabiya u soo istaagayaan ah, yowmu tadaabuna la yidhaah waa bay caddaa doonto shaqadaad adduun ku soo qabatay inaad ku dagneed iyo inaad ka faa'iiday magac kastoo qiyaamaha macnuu leey ah, waana carab waana wasf waana wasf qur-aankana waa nuucaas allahna waa sidaas nabi maxamedna magacyadiisu waa saas waana aclaam waana awsar muxamadun haddii la yidhaahdo waxa weeyaan waa midka in badan la mahdiyo waa ism mafcuulfiil haddii la yidhahdo axmed nabiga magacyadiisa ka mid tahay waxaa loola jeedaa waa axmed unnaas dadkoo dhan midka u mahdi inta badan ilaahay mahdiyo macnuu leeyahay deetan waa tusan marka allaah iyo qur-aanka nabiga iyo qiyaamaha afartaas asmaa'uhum aclaamun wa awsaafu inta kaleeto asmaadoodu waa aclaam mujarada macno male oo macnama tusta lafduljalaala calamun waa calam cala albaari allaha koonka abuuri baari macnihiisu waa khaaliq allahaas khaaliqaahu calam uu yahay jalla alla wey wa calaa allah sameeya wa huwa magacaas oo allaah ah al ismu waa isim alladii isimka tatbacuhu ay raacdo jamiicu lasmaai asmaada dhammaanteed asmaada dhammaanteed waa midkay raacdo macnihiisuna waxa weye dululuuhiyati waalcubuudiyati calaa khalqihi ajmaciina sida cabdullahi bn cabbaas yii allah macnihiisu wuxuu yahay dululuuhiyati waalcubuudiyati calaa khalqihi ajmaciina waa midka cibaadada leh oo makhluuqoo dhan inay caabudaan xaq ugu leh macnihiis allah macnu leeyaho macnihiisu waa dululuuhiyati waalcubuudiyati calaa khalqihi ajmaciina waa midka ilaahnimada iyo cibaadada mudan in la caabudo midka mudan khalqigoo dhan xaq uguna inay caabudaan macnihiisu waa saas allah oo allah waa midka la caabudo mudan in la caabudo marka magacaas allaah ah dhammaan asmaada ilaahay asagay raacdaa asagaa laga sifeeya dii laydhaha kafuur waxa lagu sifaynaa waa allah dilara dileeraiim waxaa raxiimnimo lagu sifayna waa allah allah asagu waa mawsuuf inta kaleeto sifay u noqdaan laakiin ma la yeelayo magac kale oo magacyada allah oo kale sida casiis ama xamiid oo kale inta mawsuuf laga dhigo allah in sifa laga dhigo oy taabic noqoto ma dhacdo ma dhacdo mar walba waxa la tilmaama waa allah asmaada kaloo dhan iyo sifaadta kaloo dhan waxay tilmaan tahay allah magaca la raaco la tilmaamo wey asagu tilmaan maaha taasu marka uu rabaa inuu ku sheego lafduljalaalaةi calamun waa calam cala albaari allaha khaaliqahay calamu tahay jalla allaa weyn wa calaa allah sarreeyo wa huwa allah alismu waa magaca aladii magaca tatbacuhu ay raacdo jamiicu lasmaa asmaada dhammaanteed xataa inahu allah magacaad celin inahuda allah lafdigaasaad celinay fii qowli ilaahi qowlkiisa caali ku sugan yahay tacaala ilaa waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi kitaabun haadaa midkaanu kitaabun waa kitaab kitaabkaasoo ansalnaahu aan soo dejinnay ilayka xaggaaga aan u soo dejinnay nabiga subano waxaa maxaa loo soo dejiyey qur-aanka ma in la barakaysan ta la dhunkoodo miiska saaraa maya litukhrija naasa dadka inaad ka bixido darteedaan u soo dejinay min adulumaati mugdiyaalka min dulumaati shirk min dulumaati albidca min dulumaati alfisq min dulumaati aljawr min dulumaat min dulumaat dulumaadka ay dadku ku jireen ee gaalnimada iyo bidcada iyo fisqiga iyo dulmiga iyo cadaaladdarrada waxaas inaad dadka ka bixido waxaas inaad dadka ka bixidaan u soo dejinno ilaahiy halkee loo bixin ilaa nuuh nuurka nuur liimaan nuur lcilmi nuur lcadli inaan nuurka u bixiyo qur-aanku markuu sheegaa dulumaadka jamcu ka dhigaa dulumaad maxaa yeelay dulumaadku farihiyay ka bateen dariiqa baabilka uma tirsan dadka baadiyaysan isku madhab maaha yahuudnimadu waa madhab waana baadi waa dulmi kiristaannimadu waa dulmi waa madhab gaara majuusanimadu waa madhab kaloo shuuciyadii waa madhab kaloo dulmaad buudiyiintii waa madhab kaloo dulmaad haddii laydhaha muslimiinta baadiyooba ahlubidacana ayaguna waa dulumaad kala duwan isku madhab ma raafidadii waa madhab dulumaad khawaarijtii waa madhab dulmaad jahmiyadii waa madhab oo dulmaad murji'adii waa madhab oo dulmaad muctasiladii waa madhab oo dulmaad kulligood waa dulmaad mana iswaafaqsan mana iswaafaqsan laakiin xaqu waa hal mid ma iskhilaafsano waa hal mid laba dariiqoo iskhilaafsano xaqu ma jiro saas darteeda midub alla ka dhiga dulmaadkoo dhan ka soo bixi dadka halkee loo bixin ila nuuri halka nuur waa hal xaq maahan isagu dariiqyo kala duwan hal midow nuurka aad usoo bixinaya biidni rabbihim dadkaas oo makhluuqa ah oo naaska ah rabbigood idankiisa xaala aad ku dheehantahay nabiga suubano rabbigaas idankiisii sharciga ahaa wey idankan waa idankii sharciga ahaa allaa idmayoo sharcan u idmay in dadka laga bixiyo dulumaad oo nuurka loo bixiyo biidni rabbihim dadka rabbigood rabbigaas idankiisa xaalad ku dheehantahay rabbiyaa ku idmay idan rabbi weeye waxaa dadka towxiidka loogu yeehaa rabbiya idmay ilaa siraadiilcasiizi allaha qaalibkaa jidkiisaa u bixinay dadka meesha loo bixina waa kaasaa dadka meesha loo bixinaa waa halkaas ilaa nuuridad ka bedelin ilaa nuuri inaad u bixido ka bedelo ilaa siraati alcasiizi allaha qaalibka jidkiisa ad u bixine dadka allahaasu alha casiiskaasu alxamiidi ka sife casiiskaasu alxamiidi ee la mahdiyo allaahi alla jidkiisa ad u bixine ka bedelo marna hadhihin waa nacti meesha dhawow kitaabku ka rabaa halkaas Ah, allah nacti ma noqdo ah, ka bedelo marka nacti ma noqdo allah mancuud kaliyuhu noqdo asagu marna nacti laga dhigi ma ka bedelo marka waxaad tidhaahdaa allaahi allah jidkiisaad u bixinay alcasiisi ka bedel ama alxamiidi ka bedel labaduba kuu bannaani alladii allihii jidkiisaa dadka u bixineen lahu keligiis uu sugnaaday maa shay fi samaawaati ciharyaalka ku sugan iyo wamaa shay fil ardi ku sugan allaha cirka waxaa ku sugan iyo dhulka waxaa ku sugan iskale allahaasa xaq u leh in la caabudo marka allah jidkiisaad u bixine dadka laa naquulu dhihi maynuu yidhi shiiku inna lafda aljalaalati allah lafdigaas allaah ah sifatu waa sifa dhihi mayno oo dhihi mayno casiiskaasoo allaahi alle ah dhihi mayno sifo ka dhigi mayno ka dhigi mayno dhihi mayno waa sifa bal naquulu waxaan leenahay hiya cadfu bayaani ama waa bedel ah, bedel iyo cadfubayaan ila meel kastoo cadfubayaan ku bannaanya bedelle ku bannaan ilaa masaa'ilifa maahan maxaan u diidaynaa nactiga liallaa yakuuna inuusan noqon darteed aanaan u dhahayn nacti liallaa yakuuna inuusan noqon darteed aanaan u dhahayn lafduuljalaalati taabican mid raacsan ah, tabciyata nacti nactiga raacidiisaoo lilmanquuti uu raaco sanactigu manquud u raaco laftujalaaluhu inu noqdaan diidayna walihaadaa saas darteeda qaalal culamaa waxay yidhaahdeen acrafulmacaarif inta la yaqaan kan loogu oqoog yahay lafdu allah allah waa acrafulmacaarif inta macrifa asagaa u macrifo badan liannahu allah laa yadullu ma tuso calaa axadin axadkoo siwalaahi allah ka soo haray casa wajal allah haddii laydhaha daatada alla kaliyu ku dhaca daato kale kuma dhaco mana tuso cid kale kuma darmato samin male cid kaaga saminayda oo uu kaaga darsana male allah hadii la yidhah wax kalebaa ku dhici maa daatada allahu ku dhacay marka asagaa u macrifo badan allahna intaasu ku dhameeya hadda wuxuu gela arraxmaan iyo arraxiim inu shar qowluu yidhi arraxmaan arraxmaanu ismun waa magac magacoo min al asmaai asmaada ka mida asmaada almukhtasati gaarka ku ah billaahi allah raxmaan waa magac allah gaar ku ah shay kale laguma tilmaamo lagumana magacaabo mana bannaana in lagu magacaabo laa yutlaqu laguma itlaaqo raxmaan calaa kayrihi allah qayrkiisa laguma itlaaqo wa macnaahu macnihiisuna almuttasifu waa midka ku tilmaaman biraxmati lwaasica fiidi ma ujeedaa alraxmaan allaha naxariista ballaaran aha wuxuu ku tilmaaman yahay naxariis ballaaran naxariis waasica waa sifatu daat marka arraxmaan waa sifatu daat waa sifo daatada ilaahay ku sifaysan tahay sifatu daati waa sifo daatada ilaahay ku sifaysan tahay oo daa'im ah oo mar walba ay ku sifaysan tahay wa macnaahu raxmaan macnihiisu almuttasifu waa midka ku tilmaaman biraxmatin waasica naxariista ballaaran qowli uu yidhi alraxiim alraxiimu raxiim ismun waa magac yutlaqu lagu itlaaqo calallaahi allah caza allaa qaaliba wajalla allaa weyn wa calaa qayri qayrkiisna waa lagu tilmaamay ah. Ah, laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim nabi maxamed aa ilahay ku tilmaamay nabi maxamed aa ilaahay ku tilmaamay raxiim ah, raxiim marka makhluuqa raxiim waa lagu tilmaamay laakiin raxmaan maya laguma wa macnaahu macnihiisu wuxuu yahay raxiim durraxmati waa allaha naxariista u saaxiibkaa naxariista alwaasilati addoommadiisa gaarta ah, waa sifa ficiliya marka ficil uu alla sameeyo weeye raxiimnimadu waa ficil asagu uu sameeyo oo mashii'adiisa ku xidhan alraxmaan mashii'a kuma xidhan waa sifatu daat daatadiisay ku sifaysan mar ku sifaysan mashii'a kuma xidhan laakiin alraxiim mashiicada allay ku xidhan cidduu asagu doono u naxariista cidduu doonana ka ceshada naxariista waa sifatu ficil waa ficil ilaahay sameeyo raxiimnimadu faaraxmaanu raxmaan markaasee darteeda qur-aanka fiiri waxaad arkay wa kaana bilmu'miniina raxiima ah, ilaahay waa mid ahaaday mid u naxariista mu'miniinta innahu bihim ra'uufun raxiim nabigu waa mid u naxariis badan dadka laakiin qur-aanka lagama helo raxmaanu bih in la yidhahdo raxmaanu ilahi waa mid u naxariista bih ah, ama bihi addoommada lagama helo qur-aanka ah, raxmaanu bih lagama helo laakiin maxaa laga helaa wa kaana bilmu'miniina raxiima fiiri raxiim aa marka la leeyahay cidu u naxariistaa waxaa la leeyahay raxiim lafdigaasaa la isticmaala lafdigaasaa la isticmaala faaraxmaanu raxmaan duraxmati waa mid naxariisu saaxiiba naxariista alwaasicati ballaaran naxariis ballaaran uu ku sifaysan yahay waraxiimu raxiim duraxmati waa naxariis midu saaxiiba naxariis alwaasilati addoommada gaarta faydaa jumicaa labadooda marka laysku keeno saaral muraadu macnaha loo jeedaa wuxuu noqonaa biraxiimi raxiim loola jeedo raxiim macnaha loola jeedaa wuxuu noqonaa almuusila midka gaarsiiya raxmatahu naxariistiisa ilaa man axadkii yashaa uu doono min cibaadati addoommadiisa xaalu ka mida ah. waa allaah midka gaarsiiya naxariistiisa cidduu doonoo ka mida ah addoommadiisa kamaa qaala allahu tacaala sida alla yidhi yucadibu alle waa cadaabaa man yashaau qofkuu doono wa yarxamu waa u naxariistaa man yashaa Ah, wax intuu doono ciduu doono mashiicadiisay ku xidhan tahay naxariistu wa ilayhi alla xaggiisaana tuqladuna laydin celina qabuuraha marka laydinka soo bixiyo allah laydin horgey doona walmuraadu kan loola jeeda biraxmaanna ah, ah, walmuraadu shayga loola jeeda biraxmaan alwaasicu raxmati waa midka naxariistiisu ballaaran tahay oo ku sifaysan naxariis ballaaran qowluu yidhi min acjabi lcujaab shayga yaabka badan kan ugu sii yaabka badan waxaa ka mida wa akbar ilaayaati mucjisaadka kuwa ugu weyn waxaa ka mida adaalati tusa calaa qudrati ilmelik allah boqorka awooddiisa alqallaada ee adkaashada badan sittatu usuulin ilaa aakhiri maa dakara shiiku wuxuu sheegay aakhirkiisa gaad shaykhulislaam waa maxamed ibnu cabdilwahaabi shaykhulislaam maxamed ibnu cabdilwahaab raximahu llahu tacaala low shirkaas waxaa u sugnaatay cinaayatun dadaal dadaal birasaa'ili risaalooyinkuu ku dadaalaa risaalooyinka almuqtasarati la soo gaabiyey allatii risaalooyinka yafhamuhaa uu fahmaa alcaamiyu qofka caamigaa xata qofka caamiga uu fahmaa wa daalibulcilmi ardayga daalibcilmigaana uu fahmaa wa min haadihi rasaa'ili risaalooyinkaas waxaa ka mid ahaatay haadihi risaalatu risaaladan sittatu usuulin cadiima ah, risaaladaasa ka mida ah magacaas iskale sittatu usuulin cadiima taas ah ka mida ah. wa hiya lixdii usuulu kuu sheegaa si mujmal ah kadibna shiiqu miduu sheegaba waa sharca wa hiya lixda asal maa yati dikru maa yati dikruhaa waa wax imaan doona sheegidooda al aslu asalka asalka alawalu ee horeeyaa alikhlaasu waa amalka iyo cibaadada ilaahay loo kali yeelo cibaadada in ilaahay loo kali yeelo wa bayaanu diddihi iyo ikhlaaska waxa ka soo horjeeda in la caddeeyo ikhlaaska waxa ka soo horjeeda in la caddeeyo wa huwa shayga ka soo horjeedaoo lidka ku ah ashirku wey labadoodu ma kulmaan addidaani laa laba shay oo lid isku ah ma kulmaan miyay dhici kartaa qofkan waa taagan yahay waana jiifaa madlabadaasee laaliralida isku yihi ah. bal naqiidaan tawxiidka oo ikhlaas ah iyo shirkigu waa naqiidaan laa yajtamicaan qof kuma kulmi karaan waa mushrik ilaahi u shariig yaali waana muwaxid mukhlis ah ma dhici karto kuma kulmaan qof ee mid unbaa ka maqan marka asalka koobaad waa midkaas alaslu thaani asalka labeeyaa alijtimaacu waa in lagu midoobo fi diini diinka diinka waa in layskugu yimaado iyo wanahyu in layska reebo can iltafaruqi in lagu kala tago fiihi diinka waa inay muslimiintu mid yihiin mutaxaafiina fillaah waa inay yihiin dad ilaahay dartiis ku jecel iskula xihan firqooyin iyo kooxo iyo urura waa inaan muslimiintu noqon alaslu haalis asalka sadexeeyaa asamcu wadaacatu waa in la maqloo la adeeco liwulaati alcamri dadka talada muslimiinta haya imaamka muslimiinta iyo isagu umarada u magacaabo in la adeeco weeye al alaslu raabic asalkaa feeyaa bayaanu alcilmi waalculamaa cilmiga iyo culamada in la caddeeyo weeye iyo walfiqhi waalfuqahaa fiqhiga iyo fuqahada in la caddeeyo waman dadna waa in la caddeeyo tashabbaha bihim isku ekaysiiya culummada walxaalna isku ekaysiiya laysa huwa manku minhum uusan ka mid ahayn ilaa waa musiibo hadday culummo iyo caam isku daraan ah. culummo ah warafatu ambiyaa dadkii dariiqa jannada dadka u sheegayay iyo caamigii oon asagu dariiq janno oqoon haddii la kala garo waayo ummadaas musiibo uma dhiman wax musiibaa u hartay maba jirtaba Ah, wax musiiba iyo bele ku dhacda oo u dhimanu ma jirto alaslu alkhaamis asalka shareeya bayaanu man duul in la caddeeyo weeye hum duulkaasu awliyaa-ullahi awliyada alle yaa awliye alle waa in la caddeeyo illa awliyaau raxmaan iyo awliyaau shaydaan haddii la kala gara waayaan waa musiibo kale waa musiibo kale iyaduna waa in la kala garto yaal weeye awliyaa raxmaan qof kastaa waajibay ku tahay inuu awliyaa raxmaan ka mid noqdo waajibay kugu tahay haddaanan awliyaa raxmaan ka mid ahayn awliyaa shaydaana makhluuqoo dhanna waa labadaas ma jiro qof aan weli ahayn dadkoo dhan waa awliyo qaarna waa awliyaa raxmaan qaarna waa awliyaa shaydaan marka adiga teeqa seese lagu kala yaqaan haddaad awliyaa raxmaankii gara weydo oo awliyaa shaydaan aad awliyaa raxmaan u qaadato musiibaa kugu dhaca Ah, awliyaa shaydaankii aad awliyaa raxmaan u taqanba musiiba waa kugu dhaca alaslu saadis asalka lixeeya raddu shubhati waa in shubhada la ridiyo allatii shubhada wadacaha shaydaanu shaydaanku dejiyey fii tarki lqur'aani qur-aanka laga tegidiisa iyo sunna qur-aanka iyo sunnada si looga tago shubha shaydaanku deji shubhadaasna la taagan yahay qof kastoo qur-aanka ka teg shubhadaasna waa in laga jawaabo ayadana si dadku kitaabkii sunnada ugu soo laabtaan wahaadihi tan tanbay al usuulu usuushaa usuulun waa usuul usuushoo muhimatun muhiim ah usuushoo jadiiratun ku habboon bilcinaayati in lagu dadaalo waa usuul ku habboon qof kastoo muslimu inuu ku dadaalo wa naxnu annagu nastaciinu billah allahan kaalma uga dalbaynaa tacaala allah wuu sarreeyaahe fii sharxihaa usuushaasna caddaynteeda iyo watacliiqi in la tacliiqiyo calayhaa usuusha bimaa shayna lagu sharaxo lagu tacliiqiyo yasalallahu ilaahay u fudeeye bilow maanta weeye halkaasaan iskaga joojinaynaa insha allahu si usuusha waaweyn aan berri u galno allah subxana wa tacala aclam sal allahu sal allahu nabiyina muxamed